الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الإبراد wuxuu baabu yahay in la qaboojiyo biuhri salaadii uhur fii shidat اlxari marka kulku daran yahay qaala waxa uhi xadaana ayub bnu sulaymaan bn bilaal almadani qala xadaana abu bakr wa cabdulxamiid bn abi uways cabdulxamiid bn abi uways can sulaymaan bn bilaal المدني قال صالح بن كيسان المدني حدثنا الأعرج عبد الرحمن cabduraxmaan bnu hurmus iyo wahayruhu oo ah abu salma ibnu cabdiraxmaan bni cawf sida xaafidku tilmaamaya magaciisa ma sheegin can abi hurayra wa naaficun ayaa isaguna noo waramay mawla cabdillaahi bni cumar can cabdillaahi bni cumar anahuma labadoodu xadaaahu waa u sheegeen can rasuuli اlaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle uga sheegeen annahu qaala inuu yidhi ida shtada haddii uu darnaado alxaru kulku faabriduu qaboojiya can salaati salaada yacni salaada duhuur dib u dhiga faina shidat alxar kulka darnaantiisu maxaa yeelay min fayxi jahannam jahannamo neefsashadeeda weeye neefsashada ay neefsanayso jahanami xaggeeda ayuu ka yimi waxaa baabtan kaga hadlayaa waxaynu ku sugannahay mawaaqiitu salaa salaada xilliyadeeda duhurku wakhtigii uu ahaa ka bilaabmayay zawaalu shams qoraxdu inay zuusho oo inoo tilmaami doono insha allahu tacaala baababka soo socda ayaa marka wakhtigu soo galo afdalku waxa uu yahay awalul wakhtiga in la shalay soo maraynay ay اcamali axabu ilى اllah qaala aلsalaaةu calى waqtiha salaada oo waqtigeeda la tukado oo welibana awalkeedu ugu mudan yahay waqtigu haddii uu yahay waqti aada u kulul salaadii duhurna la joogo qofkuna uu jamac ku tukanayo masjidkana uu u soconayo masaafo waxyaabahaasoo dhan waxyaabo keensanaya in salaadii duhur waxoogaa dib loo dhigo laakiin in badanoo culimmada ka waxay leeyihin oo shaaficiyadu ka yihiin qofku keligii hadduu gurigiisa ku tukanayo waxba ugama baahna qaboojin uma baahna laakiin waxaa aad ugu sii baahan oo xukumkan qaadanaya ee dadka jamaca ku tukanaya masjidkana u soo baxaya welibana shaaficiyadu shuruud aad u badan bay ku xidheen waa masjidku waa inuu ka fog yahay oo hadduu u dhow yahay oo markiiba masjidka uu gelayo waxa wey waxba la dibdhigi maayo jamacii xilligiisiba la tukanaya waa inuu ka fog yahay hadduu xitaa ka fog yahay oo hadh uu helaya dallad iyo wixii la mida ah baabuu helaya ama hadh uu ku dhex socdo ayuu helaya waxa weeye isagana loo dibdhigi maayo bay leeyihi shuruudo badan bay ku xidhaan laakiin asalku waxa uu yahay haddii loo baahdo ciddii u baahata kulkaa inay dib uga dhacdo xaq bay u leedahay inay dib dhigto laakiin waxaa shariya watigii salaadu inaanu bixin muddo intee leg baa dib loogu dhigaya culimmadu aqwaal badan bay kaleeyiin laakiin waxba ugama baahnin qofku inta uu baahdo ee uu dib dhigi karo waxa weeye waa dib dhigaya intay doontaba ha noqoto laakiin waxaa muhima inuu wakhtiga salaada ilaaliyo oo wakhtigii salaadu aanu bixin ayuunbaa muhima in la dib dhigo kul awgeedna waa ruqso laysu banneeyey oo qofka qaata ruqsadaasina xaq buu leeyahay qofka awalulwaqtiga tukadaana fadligiibuu helay marka waa sunna in la ama waa ruqso wey qofku xaq buu leeyahy inuu xilligeeda iska tukado qaala waxa uhi bukhaari xadaana bnu bashaar waa muxamed bnu bashaar oo lagu naanayso qaala waxa uhi xadaana gundar waa muxamed bnu jacfar oo lagu naanaysa gundar albasri qaala waxa uhi xadaana shucba ibn اlxajaaj amiir اlmuminiina fi اlxadiid can اlmuhaajir abilxasan lagu kuniyeeyo التymi mawlaahum alkuufi الصائغ samica waa maqlay almuhaajir zayd bna wahbin ninka zayd bna wahbin la yidhaahdo ayuu maqlay waa zayd ibni wahab aljuhani alkuufi waa mukhadram waa ragga soo gaadhay jaahiliyada iyo islaamka labadaba bal isagoo nabiga usoo socda calayhi salaau wasalaam oo muhaajira oo ayaa intii jidka uu soo socday baa nabigu dhintay salaatu wasalaam madiinana wuxuu soo gaadhay nabiga la aasay ayuu madiina soo gaadhay wamukhadara zayd bnu wahab can abi dar eh, alkhifaari qaala waxa ui adana waa adimay muadinu nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga muadinkiisibaa adimay waa bilaal aduhra salaadii duhur buu adimay faqaala waxau hi nabigu abrid abrid qabooji qabooji yani xiliga qabow dib ugu dhig oo salaada xiliga la tukanaya qabooji aw ama qaala waxau hi nabigu intair intair sug sug oo bimacnaa dib u dhig wa qaala waxau hi nabigu shidat lxar kulka darnaantiisu min fayxi jahanama jahanama neefteeda weeye neefsashadeeda weeye faida shtada alxaru kulku hadduu darnaado faabriduu qaboojiya can salaati salaada xataa ra'aynaa ilaa aanu ka aragnay fayatuluun caratuurka harhkiisii ilaa aanu ka aragnay iyo yani bacaadkii isu tagay ee taagga noqday ilaa harhkiisa la arkay kuwaana inta badan harhkooda inta badan waa siman oo waa ballac hadh inta badan ma yeeshaan ilaa waxa wey wakhtiga aad dib looga dhigo ayuumbaa waxawe harkaasi muuqanaya wuxuu tilmaamayaa inta dibdhiciddu ay ka dhacday ama la dibdhigay ee la qaboojinaya salaada qaala waxa uri bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah wa ibni jacfar almadini qaala waxa uri xadaana sufyaan wa ibni cuyayna abu muxamed alhilaali qaala waxa uri xafidtuhu xadiidka waan ka xifdiyey an min aلzuhriyi zuhri baan ka xifdiyey muxamed ibni shihaab can saciid bni اlmusayib almakhzumi can abi hurayra radi allahu tacala canh can اnabiyi sal اllahu alayh waslm qaal ida اshtada alxaru kulku hadduu darnaado faabriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiyo dibudhiga faina shidaة اlxar maxaa yeelay kulka darnaantiisu min fayxi jahannama jahanama neefsashadeeda weeye qaala waxa uhi nabigu calayhi salaau wasalaam binafsi isnaad saabiq washtakat innaar naartu waa u ashtakootay ilaa rabbiha rabbigeed bay u ashtakootay ashtakadaasina waa xaqiiqi weeye af iyo carabay ku hadasho miyay leedahay waxaanu leenahay lafdiga xaqiiqadiisa ayaa lagu qaadaya wixii kalena ilaahay baynu naartii baa ashtakootay ilaa rabbiha rabbigeed bay u ashtakootay faqaalat waxay tidhi yaa rab rabbigayow akala waa cunay bacdii barhkay bacdan barhka kale yadii baa iscuntay faadina laha waa loo fasaxay binafasayni laba neefsasho nafasin neefsasho fi shitaa'i jiilaalka ah xilliga qabow iyo wa nafasin neefsasho fi sayfi xagaaga ay neefsanayso xilliga kulka fahuwa isagu ashaddu maa waa ka ugu daran tajiduuna aad helaysaan min alxari kulka xaggiis wa ashaddu maa waa ka ugu daran tajiduuna aad helaysaan min azamhariir qabowga xaggiis yacni labadaa neefsasho welibana fayix luqada waxaa la yidhaahdaa waa alwaasic ardun saciidun afyax yacni muttasic waxaa looga jeedaa neefsasho aad waasic ah oo waxa weeye sanadkii markii labada jeer layidhi neefso waa neefsasho aad weyn weeye sidaasaa looga cabiray lafdiga fayx yacni waa nafasun waasic neefsasho waasica wey la yaabna ma laha in waxa weeye shay keliya waa jahanama inay khaanada qabow ay leedahay oo xaddhaafa oo cadaaba iyo khaanado kulul labadaba ay leedahay ama labadaba ay sabab u tahay waa wax waxa weeye abiiciya wey oo cadaabka alle subxaanahu wa tacaala qabow daranna waa noqdaa kul daranna waa noqdaa bini aadamkana waxa muctaadka ka baxsan ee inta ka baxsan ama ha noqoto ama qabow dadka qaar baa caqliga intay u bandhigeen la yaabay laakiin wax lala yaaba maaha shay keliya labaduba inay ka soo baxaan laydhka aynu guryaha ku isticmaalno fiish baa la gelinayaa oo shay baa lagu tallaalayaa shayga noocaasi waa tallaageed waxbuu qaboojinaya waxbuu dhagxinaya mar kalena la gelinaya shay baa la gelinaya shayga heerkulkiisu xadiidka ayuu dhalaalinaya oo ninka tumaalka ah xadiidka ayuu ku dhalaalinaya waa wax suuragala labaduba inay waxa wey shay ku kulmaan xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya oo nabigu sheegaya calayhi salaau wasalaam kulka aadka u daran ee dadka ku imanaya inuu yahay kul ka soo baxay naqaska ama neefsashada ay neefsanayso jahanama ay neefsanayso waana wax lagu cibro qaato weeye hadii neefsashada ay neefsatay kulkeeduna soo gaadhay waaynu ku dhib mudanayno maxaad u malaynaysaa gudaheeda in loo galo oo cadaabkeeda la dhadhamiyo nacuudu bilahi min ali qaala waxau ihi bukhaari xadaana cumar bnu xafs waa ibni khiyaa alkuufi qaala waxau ihi xadaana abi waa xabs bnu khiyaad qaala waxau ihi xadaana alacmash sulaymaan bnu mihraan alkahili alsadi qaala waxau hi xadaana abu saalix dakwaan azayaat asamaan can abi saciid alkhudri sacd bni malik bni sinaan radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam abriduu qaboojiya biuhri salaada duhur hala qaboojiyo faina shidat alxari kulka darnaantiisu maxaa yeelay min fayxi jahannama jahanama neefsashadeeda ayuu ka mid yahay taabacahu waxa mutaabaceeyey waa xafs bnu kiyaad sufyaan ibni saciid athawri ayaa mutaabaceeyey oo xadiika ku waafaqay xafs bnu kiyaad wa yaxya ibni saciid alqaطaan wa abu cawaana alwadaax bni cabdillaahi lyashkuri can ilacmash acmash bay kala wariyeen oo ku waafaqeen oo ku mutaabaceeyeen waa waxa muxadiiintu ay u yaqaanaan mutaabacatun taama xadiidka aad shiikhaaga ka qaadatay haddii la helo arday labaad oo shiikhaa kaala qaatay laftiis mutaabacatun taama baa la yidhaahdaa waa waafiqin dhammaystiran weeye haddaad hesho shiikhaa shiikhiis iyo ka kasii dambeeya shiikhaaga kuguma waafaqin laakiin cidda ka dambaysu kugu waafaqay taana waxaa la yidhahdaa mutaabacatun qaasira waa waafiqid gaaban weeye gaaban wey laakiin waa ku anfacaysa masaladuna waa masalada aynu ka hadalnay in la xilliga duhur oo salaada dib loo dhigo baabun ama baabu libraadi wuxuu baab u yahay qaboojiin biuhri duhurka la qaboojiyo fi safar xaaladda safarka yani wuxuu halkan imaam lbukhaari ku tilmaamaya safar iyo nagaadi labadaba in xukunka laynoo jideeyey qal waxa ui buhaari xadaana aadam bnu abi iyaas wa alcasqalaani qala waxa ui xadaana shucba bn اlxajaaj qala xadaana muhaajir wa abulxasan mawlan libani taymillah qolada laydhaahdo taymullah la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyey marka wuxuu noqonayaa saynu hore usoo tilmaamanay ataymiyu mawlaahu magacaabihii lama sheegin wuxuu caan ku yahay muhaajir abulxasan ataymi mawlaahum alkuufi asaa'iq mihnadiisuna saaiq buu ahaa tumaal buu ahaa qaala waxa uhi samictu waan maqlay zayd bna wahbin aljuhani can abi dar alhifaari jundub ibnu junaada radi allahu tacala canhu qaal kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciisa ayaanu ahayn fii safar socdaal fa araada waa doonay almuadinu muadinku waa bilaal an yuadina inuu adimo auhra uhurka inuu adimo uhurka laftiisa lama adimo laakiin wakhtigiisu inuu soo galay an yuadina aلuhra ay waqta uhri xiliga uhurka inuu adimo liuhri nacam taasina waa jirtaa tan kalena waa nuskhooyinka qaar an yuadina inuu u adimo liuhri uhurka inuu u adimo aلuhra haddii la yidhaahdana mudaafkii baa xadfan mudaafun ilayhiga booskiisa ayaa la joojiyey an yuadina waqta اuhri ay auhra asalkeedu waqta uhri buu ah mudaafkii oo waqtaaba la xadfay mudaafun ilayhiga ayaa booskiisa la keenay oo icraabkiisa la siiyey wamaa yali mudaafa yati khalafa canhu fi lcraabi ida maa xudifa laakiin liuhri haddii la yidhahdana xaalku waa cadiya inuu uhurka u adimo faqaala nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu waxau ihi abrid qabooji uma araada wuxuu doonay an yuadina inuu adimo faqaala lahu nabigu waxa uu ku yidhi abrid qabooji xataa ra'aynaa ilaa aanu ka aragnay fay atuluul taagaga waxa wey harhkoodii soo noqday waxa wey ilaa aanu ka aragnay oo cadceedu subixii waa illi waa harhkii caadiga ahaa marka dambe ay xigtana waxaa la yidhaahdaa fay baa la yidhaahdaa fay yani harhkiibaa dhinaca kale u wareegay faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waxau hi ina shiddat alxar kulka darnaantiisu min fayxi jahannam jahanama neefsashadeeda ayay ka mid tahay faida shtada alxaru kulku hadduu darnaado faabriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiyo dibudhiga wa qaala bnu cabaas ibnu cabaas waxa uhi yatafayau waxaa looga jeedaa yatamayalu yani way leexanaysaa min almayt inay leexato oo cadceeddii bartamaha ay ka leexato yatafayau dhilaaluhu ayuu macnaynaya can اlyamiini wاshamaa'il sujada lilahi wahum daakiruun masalada xadiidka ka hadlayaana xataa haddii socdaal la yahay inay bannaan in dib loo dhigo laakiin xaalada socdaalka ah socdaalku waa laba qofku isagoo safarkii ku sugan oo gaadiidkii fuushan oo soconaya oo dhabbaha cagta ku haya ama inuu meel degan yahay hadduu doono maalin laba cishuu joogaya marka kan laga hadlaya waa haddii uu naasil yahay meel degan yahay ayuu dib u dhigaya wa wailaa haddii uu soconayo wuxuu xaq u leeyahay oo haystaa inuu jamcu taqdiim ama taakhiir sameeyo jamcu taqdiim ama taakhiir kuu doono ayuu waxa weeye samaynaya haddii uu u baahan yahay sida xaaladan oo kalena inuu sameeya waa mutaakid waa mid habboon ku inoogu iman doonta salaada musaafirka iyo abwaabu taqsiir salaada in gaabiyo la jamciyo jamcintu lama mid aha gaabinta lama mid aha gaabinta waxa mutaakida bal culimmada qaar waajibinayaan in la gaabiyo laakiin jamcintu waa hadii loo baahdo xataa hadaad socdaal tahay waa hadii loo baahdo w hadii la helayo salaad walba xiligeeda in la tukado sidaasa baabu waqti uhri wuxuu baab u yahay baabun wuxuu baab yahay waqtu uhri duhurka waqtigiisu inda zawaal waa cadceedu markay iilato agtiis ayaa waqtigii duhurku noqonaya wa qaala jaabir bnu cabdlah waxa ui kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waxa uu ahaa yusali mid tukada bilhaajirati xilliga gadiidka ee quraxdu kulushahay ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam salaada uhr tukanayay waa xadii inoogu iman doona jaabir bnu cabdilaah uu ka sheekaynayo xiliyadii nabigu tukanaya alayhi salaau wasalaam salaadaha shantaa ah wuxuuna inoogu keeni doonaa imaam salaada maqrib xiliyadeeda marka uu ka hadlayo ayuu inoo keeni doonaa hadda mucalaq buu ka dhigay majzuuma laakiin isaga laftiisaa wasliyey oo xidhiidhiyey eh, wuxuu halkaa ku tilmaamay duhurka xilligiisii inuu yahay inda azawaal alhaajara waa xilliga gadiidka cadceedu ay kulushahay ibraadki aynu ka hadlaynay ee la qaboojinaya isma khilaafsanaa halkan waxaa lagaga hadlayaa xilligii asalka ahaa ee la tukanayay taasina waa xaalada kulka in waxoogaa dib loo dhigo waqtiga hore dib looga dhigo qaala waxa ui bukhaari xadaana abulyamaan wa alxakm bnu naafic alximsi qaala waxa ui ahbarana shucayb bni abi xamza oo diinaar abi xamza loo yaqaano can zuhriy muxamed bni shihaab qaala ahbaranii anas bnu ana rasuul lahi sal lahu alayh waslam haraja waa baxay xiina zaaqat shamsu xilliga cadceedu ay iilatay zaaqat bimacnaa maalat waa xilliga bartamaha ay ka iilatay fasallaa waa tukaday aلظuhra salaadii duhur buu tukaday faqaama waa istaagay cala lmimbar mimbarka dushiisa ayuu ku istaagay faakara waa ana fiiha gudaheeda inay ku sugan tahay saacadii umuuran waxyaabo cidaaman waaweyn uma qaala waxau hi nabigu man axaba kii an yas'ala inuu weydiiyo can shayin shay faliyas'al ha weydiiyo falaa tas'aluunii i weydiin maysaan can shayin shay ilaa ahbartukum waan idiin sheegaya maa dumtu inta aan ku suganahay fii maqaami booskaygan haada kana booskan aan taagana inta aan joogo wax walbo la i weydiiya waa idinka jawaabayen fa akara annaasu dadku waa badiyeen filbukaa'i oohintiibay badiyeen ma waxay la ooyeen waxyaabaha waaweynee qiyaamaha dhacaya laga sheekeeyey mise waxay la ooyeen dhibsashada nabigu dhibsaday calayhi salaatu wasalaam su'aalaha badan oo sida riwaayaadka kale tilmaamayaan kaana naasu yasaluuna rasuul اllahi sal اllahu alayhi wasalam istihzaa waa isla xadiikan riwaayaadkiis iyo xadiiu bni cabdilaahi bni cabaas oo lamida oo isla nafsu qisa ku yimi dadku nabiga calayhi salaau wasalaam bay su'aalaha ku badinayeen min baabi اlistihzaa xata ana arajula la yasalu can naaqatihi tadilu ilaa ragga qaar ay weydiiyaan hashii ka luntay oo uu idhaahdo ayna naaqatii waana sida xadiikan xaggiisa dambe aynu ka fahmayno su'aalaha badanee nabiga la weydiinaya ayuu dhibsaday dabeedna waxa uu wax walba i weydiiye markii dhowr su'aalood oo aan munaasib ahayn la weydiiyey ee nabiga calayhi salaatu wasalaam laga cadhaysiiyey ayuu nabigu ihi wax walba i weydiiye taasina waa sabab labaad oo keenaysa dadku inay ka ooyaan cadhada ay ka cadhaysiiyeen nabiga calayhi salaau wasalaam wa akara waa badiyey an yaquula inuu leeyahay nabigu saluunii iweydiiye faqaama waa istaagay cabdulaahi bnu xudaafata sahmi faqaala waxau ihi man abii aabbahay waa kuma qaala waxau ihi nabigu abuuka xudaafa aabbaha waa xudaafa waayo wuxuu ahaa nin loo nisbeeyo aabbihii cidaan ahayn oo la yidhaahdo xudaafa kuma dhalin uma aara waa badiyey nabigu an yaquula inuu leeyahay saluunii i weydiiye fabaraka waa fadhiistay waa jilba joogsaday cumaru cumar calaa rukbatayhi labadiisa ruug ayuu ku jilba joogsado ku fadhiistay faqaala waxa uu radiina waa ku raali noqonay billaahi alla rabban rabbi inuu noo yahay wa bilislaami islaamkana diinan diin inuu yahay ayaanu ku raali noqonay wa bimuxamadin fasakata waa aamusay nabigu uma qaala waxa uhi nabigu curidat waa la iisoo bandhigay calaya dushayda aljannatu wاnnaar aanifan hadda ayaa la itusay oo la iisoo bandhigay fii curdi hada alxaa'id gidaarkan dhinaciis ama bartamihiis ayaa la iga tusay jannada iyo naarta xadiikan hore inuu usoo marnay oo kitaabu اlcilm ardaygu inuu jilba joogsado baabun man baraka waxa weeye shiikha hortiis ayaynu kaga soo hadalnay kitaab lcilmi maxalu shaahidku halkanna waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii duhur wuxuu tukaday xiina zaaqat ishamsu quraxdu markay bartamaha ka iilatay xiinna waxa looga cabiraya yacnii xilli ku ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam salaadii dadejiyey adamaydhammabaafii curdi hada xaa'id gidaarkan bartamihiisa ayaa layga tusay falam ara ma arkin kalkhayr wanaagga jannada dhex yaalla wax la mida washar sharka naarta yaalla wax la ma arag ama falam ara ma arag kalkhayri wanaag iyo qiimaha uu leeyahay maadaama uu sabab u yahay jannada iyo nicmadayda iyo khayrkeeda nabiga la tusay washar sharka wax la ma arag dhibkiis maadaama uu sabab u yahay cadaabka lay tusay iyo waxa weeye hooga meesha labada macnaba waa lagu macnay in laga dhigo alkhayr washar khayrkana laga dhiga aacadii jannada sabab u noqonaysa sharkana laga dhigo macsiyadii sabab u noqonaysa naarta in la galo oo nabigu labada u weynaysiinaya xaalkooda ama uu ka hadlayo jannada iyo naarta laftooda uu ka hadlayo wanaaga iyo xumaanta ay leeyihiin maxalushaahidkuna waa ka aynu tilmaanay xadiikuna horena waa inoo soo maray waana soo noqon doonaa qaala waxa uri bukhaari xadaana xabs bnu cumar ibn اlxaari alxawdi qaala waxa uri xadaana shucba ibn اlxajaaj can abi lminhaal alriyaaxi albasri oo loo yaqaana sayaar ibni salaama can abi barza alslami waa nadlat bnu cubayd waa صaxaabi mashhuura qaala waxa ui kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waxa uu ahaa yusalii mid tukada asubxa salaada subax buu tukanayay wlxaal axaduna midkaayo yacrifu uu garanayo jaliisahu ka la fadhiya ay mujaalisahu ka ku dhinac tukanaya uu garanayo waa marka salaada laga baxo wayaqra'u fiiha nabigu waa ku akhriyayay salaada subax dhexdeeda maa bayna ittiin xdan aayadood inta udhaxaysa ila miati ilaa boqolka laga gaadhayo yani lixdan aayadood ilaa boqol aayadood buu nabigu calayhi salaau wasalaam ku tukanayay yacrifu jaliisa yani markii salaada la gelaya masjidkoodu laydh ma lahayn iftiin ma lahayn ee halas himsahimsa lagu gelayay laakiin markuu nabigu boqol aayadood wax ku dhow uu ku tukado iyadoo caddaankii uu soo batay wayaqra'u fiiha wayusalii waa tukanaya aduhra duhurka ayuu tukanay ida zaalat ishamsu qoraxdu haddii ay iilato oo bartamaha ka iilato wlcasra salaada casr buu tukanayay wa axadunaa midkaayu yadhabu waa tegay ilaa aqsa almadiinati magaalada xaggeeda ugu dambaysa rajaca xaala kownihi uu yahay mid noqonaya wshamsu quraxduna xayatun iyadoo nool axaduna yadhabu salaadii casar baa lala tukanaya masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam dabeedna mid baa tegaya magaalada halkeeda ugu dambaysa loogama jeedo magaalada halkeeda ugu dambaysa inta uu taga inuu soo noqonayo yadoo cadceedu ay waxaweye kulushahay ama ay nooshahay sidaa loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa rajaca waa noqonaya halkii uu ka yimi ayuu ku noqonay marka anas ibnu maalik wuxuu xisaabinaya salaadii casar ee lagu tukaday masjidka qofku markuu gurigiisa ku noqonaya hadduu magaalada dacalkeeda degan yahay wuxuu noqonayay iyadoo quraxdu ay nooshahay xagga midabka oo casuusi aanay gelin xagga kulka iyo wixii lamida wanasiitu riwaayadka soo socda inoo sii caddayn doona wanasiitu waan ilaawey maa qaala waxa uu yidhi fi lmaqribi salaada maqrib waxa uu ka yidhi baan ilaawey bitaakhiiri lcishaa cishaha inuu dibdhiga nabigu uma joojinay yani waa dibdhigay ilaa ulu leyl habeenka ulukiisa saddex qaybood marka loo qaybiyo qaybtiisa hore ilaa laga gaadhaya ayuu dibdhigay uma qaala waxaui ilaa shatri habeenka niskiis ayuu u dibdhigay wa qaala waxau hi mucaad waa mucaad bnu mucaad alcambari albasri waxa uu hi qaala shucbatu shucbatu bnu lxajaaj waxa uu hi uma laqiituhu maratan mar kalaan la kulmay faqaala waxa uhi aw ulu leyl ama ulu leylka yacni shari leyl baa meesha ka baxayo waa la gooye oo waa la jasmiyey xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya uhurka xiliga la tukanayo waana ta la baabaystay wey baabu waqt uhri ida zaalat shams cinda zawaal saxaabiguna wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam wayusali uhra ida zaalat shamsu salaada uhur inuu tukanayay xiliga quraxdu ay zuusho oo bartamaha ay ka zuusho idan uhurka xiligiisu wuxuu soo gelaya cinda zawaal markay cadceeddu iilato oo xagga galbeedka bartamaha uga iilato ayaa xilligaasi soo gelaya qaala waxa uu ihi bukhaari xadaana muxamed waa yacni ibna muqaatil wuxuu u jeedaa ibna buu u jeedaa imaam albukhaari ruwaaddii baa inoo caddaynaya bukhaari waxa uu ihi xadaana muxamed laakiin ka warinaysay bukhaari ayaa inoo cadeey waxay idhahdeen yanii wuxuu u jeedaa ibna muqatil almarwazi qaala waxau ihi ahbaranaa cabdullah wa cabdullahi bni mubaarak alxandali almarwazi qaala waxau ihi ahbaranaa khalid bni cabdiraxmaan assulami albasri qaala waxau ihi xadaanii khaalib bni khaaaf alqaaan aalib alqaaan wa aalib ibni khaaaf alqaaan can bakr bni cabdillaahi almuzani can anas bni malik radia allahu tacaala canhu qaal kunnaa waxaanu ahay idaa sallayna haddii aanu tukanno khalfa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle gadaashiis bidahaa'iri duhrada yani dhowr maalmood baa laga hadlaya uhrada haddii aanu la tukanno sajadna waa ku sujuudaynay calaa iyaabina maryahayaga ayaanu ku sujuudaynay itiqaa alxar ilaalin aanu kul iska ilaalinayna darteed xadiikanina wuxuu inoo tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam xilliga gadiidka inuu tukanayay waataynu soo tilmaannay salaada xilliga kulka in dib loo dhigo waa fududayn laysu fududeeyey laakiin salaada wakhtigeedii ugu horeeya haddii la tukado oo jawigu aad u kulul yahay waa waqtu fadiila waa waqti fadli badan weeye inaad dibdhigtaana waa shay ama jaanis lagu siiyey oo lagu fasaxay marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xilli walba inaanu dibdhigay ee xilliyada qaar iyadoo ay kul tahay nabigu uu tukanaya calayhi salaatu wasalaam xilligeedii uu tukanayay waata keenaysa inay waxawe iska xejinayeen dhulka iyagoo kulkiisa ka baqaya maryahooda inay iska xejinayeen waana masaladii aynu hore usoo tilmaannay ee haddii la sujuudayo marada muttasilka ah ma lagu sujuudaya mise lagu sujuudi maayo shaaficiyadiyo waa diidaya oo waxay leeyihiin shay xidhiidha laguma tukado oo lagu sujuudi maayo yani marada kaa laalaada intaa yar inaad waxawe ku sujuudda lama ogola xadiikan maxay ku qaadayaan waxay ku qaadayaan mid munfasila oo cimaamadii ama go'i ay siteen bay isaga dhigayeen ama waa mid mutasila oo laa yataxaraku bixarakatihi maradii uu xidhnaa ee mutasilka ku ahayd ayaa waxa weye qayb ka mida ah oo dhulka iska ollaysa inta uu dhaqdhaqaaqayo qaybta noocaasa ah ayaa lagu sujuudaya waxay leeyihin ama waa munfasil ama waa muttasilun laa yataxaraku bixarakatihi laakiin waxaan leenahay waxaasoo dhan looma baahna waayo maryihii ay xidhnaayeen ee xagga kamiyada iyo xagga kayfiyada labaduba cidhiidhi bay ahaayeen xagga kamiyada wataynu axaadiis badan soo maraynay awalikullikum awbaan nin waliba ma laba mara ayuu helaya maryo badan may haysan xagga tirada in badanoo ka midii ah waxay ku tukanayeen maro keliya xagga kayfiyadana maryahooda laftoodu kamay hadhayn wax badanoo dhulka iska ollayo aan dhaqdhaqaaqayn yacni go aad u weyn haddii aad ku tukato inna aad xidhato inta kalena waxa weeye dhulka la dhigo xataa go'a laftiisaynu ognaha inuu dhaqdhaqaaqu samaynayo mara intaa leegna waxa wey may haysan sida la ogsoon yahay waxaan leenahay way bannaantahay saynu hore usoo tilmaannay shay mutasila oo qofku waxa weeye jidhkiisa la dhaqdhaqaaqaya inuu ku sujuuda wax basiya ma laha xadiikanaana loo daliishanaya riwaayaadkiisa baabu taakhiiri uhri wuxuu baab u yahay duhurka in la dibdhigo ila casri ilaa casarka laga gaadhayo qaala waxa uri bukhaari xadaana abu nucmaan wa muxamed bnu lfadl asaduusi caari qaala waxa uri xadaana xamaad huwa bnu zayd xamaadkaasi waa ibnu zayd aljahdami albasri can camr bni dinaar can jaabir ibni eh, zayd wa abi shacthaa can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam salla waa bimadinai magaalada madiina abcan todoba ayuu tukaday wa amaaniyan sideed buu tukaday lama faahfaahin dibbaa laga faahfaahin doonaa abcan waa maqhrib iyo cishe maqhribku waa saddex waxa weeye cishuhuna waa afar weeye saddex iyo afar waa toddoba wa amaniyanna waa duhur iyo safar lama ah lama gaabinayo mid walba sideedaa loo tukanaya wa amaniyanna waa duhr iyo casr waa la faahfaahiya aلظuhra wاlcasra ayuu nabigu tukaday wاlmaqriba wاlcishaana waa tukaday markii hore waxaa la sameeyey duuduub markii dambana waa la faahfaahiyey laakiin sidii ay u duuduubnayd looma faahfaahin markii duuduubka la sheegayey waxaa la horaysiiye maqhrib iyo cishe duhur iyo casrna waa la dambaysiiyey markii la faahfaahinayeyna cagsigaa laga dhigay oo duhur iyo casr baa la sheegay maqhrib iyo cishana dib baa loo dhigay waa waxay balaaqiyiintu yidhaahdaan lafun wa nashrun mushawashun bay yidhaahdaan lafun wa nashrun mushawashun waa duuduub iyo faahfaahin aan habaysnayn aan habaysnayn haddii la odhan lahaa almaqriba wاlcishaa wاduhra wاlcasrana waxay noqon lahayd duuduub iyo faafaahin iswaafaqsan oo mid walba kii hore ayaa la sheegay markii la duuduubayey kii la horraysiiyey ayaa faahfaahintiina la horraysiiyey eh, hadda dee fiqi u jeednaa salaad laf iyo waxaa uma jeedno iyo balaago eh, faqaala ayuub ayuub waxa uu waa sakhtiyaani lacalahu waxa laga yaabaa abushactaabuu la hadlaya fii leylatin matiira habeen roobkeedu badan yahay inuu ku sugnaa oo sidaa loo jamciyey qaala waxa uhi casa waa laga yaaba in sidaa loo jamciyey xadiikani wuxuu inoogu iman doonaa insha allahu tacala halkiisaynu ku faahfaahin doonaa wuxuu ka hadlaya nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo madiino jooga inuu labadii salaadood jamciye lama gaabinayo waa nagaadi laakiin waa la jamciye maxaa loo jamciye abushactaa waxa uu leeyahay waxa laga yaabaa inay roob ahayd laakiin taa waxaa ishkaalka ku imanaya wuxuu noqonaya roobka jamaciisu waa jamcu taqdiim wey waa jamcu taqdiim ayaa roobka loo sameeya marka kaasi meesha ma yaallo nawowi waxa uu ii waxaa laga yaabaa xaalad xanuun ina yahay wabaa dhacay xanuun dhacay awgeed labadii salaadood in loo jamciyey taana waa la tilmaamay <clears throat> culimmada qaarna waxay idhaahdeen xadiidku wuxuu daliil u yahay aljamcu lilxaajati fi lxadar in laba salaadood la jamciyo hadii loo baahdo nagaadiga dhexdiis iyadoo aan safar la dani haddii ay keento in waxa weeye loo gaabinayo isla xadiidka riwaayaatkiisa waxaa ku yimi waa la weydiiyey cabdulaahi bnu cabaas wuxuu ku jawaabay araada anlaa yuxrija ummata nabigu wuxuu doonay ummadiisa inaanu cidhiiriya culays aanu gelin dabeedna waa loo fududeeye maalintaas oo labadii salaadood baa la jamciyey waana sida muxaqiqiin badani ay ku tagayaan oo ay leeyihiin ibnu bazi iyo albani raxmat ullaahi calayhimana ay xoojiyeen oo ay leeyihiin haddii dani ay keensato dantaasi waxay doontaa ha noqoto oo jamaca muslimku uu u baahdo labadii salaadood in la jamciyo iyadoo roob aanu di'in xanuunna aanu dhicin salaatulkhawfna aanay ahayn ayaa waxa bannaan in la jamciyo ayaa bannaan laakiin ma aha jamcintan hadda dadku ay daneeyaan qofku waxa weeye shaqadiis intuu iska wata hadhow laba salaadood ama saddex salaadood uu isku jamcinayo sida dadka yurub ka dhacda markay gaalada u shaqaynayaan gaaladuna ay u diidaan salaaddii ay u diidaan waxaa laga yaabaa afar salaadood qaar baa laga sheegay markay shaqada ka rawaxaan habeenkii markay sii seexanayaan intay salaada subax ka bilaabaan cishaha ku gabagabeeya kadibna seexda ta noocaasa laga hadli maayo laakiin waa xaajo weyn oo caama oo jamaca muslimiintu ay salaadii ay jamcinayaan ta noocaasa laga hadlaya dan gaara laga hadli maayo xadiika macnahaasaa lagu qaaday laakiin inagu waxaynu u wadanaa oo imaam bukhaari u baabaysta duhurka in la dibdhiga ilaa salaadii casar laga gaadhayo wuxuu halkaa lagu ishaarayaa xadiikan culimmada qaar baa waxay ku qaadeen jamacu inuu yahay jamac suuriya oo xagga muuqaalku jamac uga eegyahay laakiin jamac ma aha uhurkana xiligiisibaa la tukanaya laakiin xiliga la tukanaya waa xiligii ugu dambaysay yani salaadii duhur xiligeeda daqiiqadaha ugu dambeeya in kugu filan oo xiligii duhura ayaa dib loogu dhigaya dabeedna waxaa la tukanaya aakhir alwaqti baa la tukanaya uhurkii uhur iyo casarna waxba uma dhexeeyo markii uhurku uu dhammaado waxa bilaabmaya casarkiibaa bilaabmaya xasalkiibaa bilaabmaya marka muuqaalku wuxuu u ekaanayaa in la jamciyey duhur baa la tukaday kadibna casar baa lagu daba qabtay duhurka waxaa la tukaday aakhir alwaqti casarkana waxaa la tukaday awalulwaqti baa la tukaday muuqaalka ayuu jamcin uga eegyahay laakiin salaad walba xilligeedii baa la tukaday culimada qaar baa sidaa ku tawjiihiyo sidaa ku macneeyey oo odhanaya duhurka xilligiisii ugu dambeeyey baa loo dibdhigaya laakiin ta noocaasa bucdibaa ku sugan bucdiga ku sugan waxa uu yahay waxa loo jamcinaya waa danwi waa dadka in culays laga ilaaliyo sida xadiidka lagu tilmaamay riwaayaadkiisa waxaa culays kala ah qofku inuu xisaabiyo daqiiqadaha ugu dambeeya oo daqiiqadaha ugu dambeeya inta uu tukado casarkiina uu ku daba qabto ilaalinta noocaasa ama danaynta noocaasa waxa suuragala watiga noocaasa markuu daqiiqado laga tukan karaa ay hadhay daqiiqadaha noocaasa inay kuga soo kadisaba oo salaada wakhtigeedu uu baxo halis badan baa ku sugan marka taa lafteedaabaa culusba waxaaba la qaatay dantii caadiga ahayd qofku intoou iscusleeyo uu wakhtiga waasica uu iska tukado laakiin cidhiidhiga in loo qastiyo halkaa la gaadhsiiyo si muqaalku uu jamcin u noqdo ta noocaasa waxaa layidhi fududayn ma bal waa cuslayn w meeshana waxa laga hadlaya in wax laysu fududeeyo sidaa maaha miyay fududa mise waa culusta waa culusta waa shay culus wey baabu waqti اlcasri wuxuu baabu yahay casrka waqtigiis qaala waxa uu ihi bukhaari xadaana ibrahim bn اlmundir wa alxizaami qaala waxa ui xadaana anas bnu ciyaad abu damrata allaydi horena kunyadiisa loogu soo sheegay abu damra haddana magaciisa lagu sheegay can hishaam bni curwa bni zubayr bni اlcawaam can abiih curwat bni zubayr bni اlcawaam ana caaishaa qaalat kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla waxa waa yusalii mid tukada alcasra ayuu tukanayay walxaal ashamsu qoraxduna lam takhruj aanay soo bixin min xujratiha qolka caaisha aanu soo gudbin oo aanu soo dhaafin wa qaala abu usama waxa i waa xamaad bnu usamat alkuufi can hishaam wadastawai min qacri xujratiha qolkeeda barhtamaheeda aanu ka soo bixin waxa aan ka soo baxayn cadceedda lafteeda maa sida la fahmayo ee waa fallaadheeda iyo iftiinkeeda xadiikana hore inuu soo maro xadiiku wuxuu tilmaamayaa yani iyadoo harhkii uu gaaban yahay salaadii casar in la tukaday ama harhkiiba aanu si fiican u bilaabmin qaal waxa uri bukhaari xadaana qutayba waa ibni jamiil qutaybat bnu saciid ibni jamiil qaala waxa uri xadaana ley ibni sacd can ibni shihaab can curwata can caaisha ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam sallaa waa tukaday alcasra salaadii casr buu tukaday walxaal ashamsu quraxduna fii xujratiha iftiinkeedu qolkeeda uu ku sugan yahay lam yadhar aanu muuqan alfayu hadhku aanu muuqan min xujratiha qolkeeda aanu ka muuqan yani salaada casar xilligeedii ugu horeysay ayuu nabigu tukada alayhi salaau wasalaam hadhkuna waa gaabna oo aad uma muuqanay waayo guriga nabigu degana alayhi salaau wasalaam baa aad u gaabnaa qaal waxau i buhaari xadaana abu nucaym wa alfadl bnu dukay alkuufi almulaa'i qaal waxau ihi ahbarana bnu uyayna waa can الzuhriy muxamed bni shihaab can curwata bni zubayr bn اlcawaam can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa aha yusalii mid tukada salaat alcasr walxala ashamsu qoraxduna aalicatun ay tahay mid ku soo baxaysa fii xujratii qolkayga ayay u soo muuqanaysaa lam yadhar ma muuqan alfayu harhku ma muuqan bacdu intaa dabadeed aalicatun aahiratu fii xujrati yani qolkaygay ka muuqanaysaa laakiin hadh may samayn wa qaala maaliku maali waxa uu iyo wa yaxya bnu saciid alansaari wa shucayb qaaan hadda ku sheegi mayno yaxya bnu saciid alqaaan waayo isagu abaqada maali ma aha wa yaxya bnu saciid alansaari almadani wa shucayb ibn abi xamza wa quraxduna qabla an tahar inta aanay soo muuqan yacnii hadhkeedu ama faygeedu inta aanu weynaan ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam tukaday yacnii xadiidkani wuxuu tilmaamaya hadhku intaanu weynaan in la tukaday waxa weeye salaadii casar laakiin wakhtigeeda axaadiista kale ayaa si cad inoogu sii sheegaysa qaala waxau ihi bukhaari xadaana qaal waxa ui ahbaranaa cabdullah waa ibn mubaarak qaal waxa ui ahbaranaa cawf ibn abi jamiilat alacraabi can sayaar ibni salama wa abilminhaan waa ninkii aynu soo maraynay qaal waxa ui dahaltu ana waan u soo galay aniga iyo waa abi aabbahay salama cala abi barzat alslami ayaanu usoo galnay faqaala lahu abi aabbahay baa wuxuu ku yidhi kayfa kaana qaabkeebuu ahaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla yusali maktuuba faralka miduu tukada faqaala waxaui kaana waah yusali mid tukada alhajiira waxa weeye xilliga gadiidka ayuu duhurka tukanayay allatii taasoo tadcuunaha aad ku magacaabayseen aluula salaada koowaad aad ku magacaabayseen waxay koowaad u tahay salaadaha maalinta la tukado ayay kow u tahay tadxadu ay iilanayso ashamsu qoraxdu wayusalii waa tukanaya alcasra salaada casr buu tukanaya uma yarjicu waa noqonaya axadunaa midkaayo ilaa raxlihi gurigiisa ayuu noqonayay fii aqsa almadiinati magaalada xaggeeda cidhifkeeda ku yaala walxaal ashamsu qoraxduna xayatun ay nooshahay iftiinkeeduna uu nool yahay midabkeeduna uu baaqi yahay kulkeeduna uu baaqi yahay wanasiitu ma qaala waxa uu ka yidhi abu barza abulminhaal baa odhanaya fi lmaqribi salaadii maqrib wakhtigeeda wuxuu ka yidhi waan ilaawi wa kaana waa aha yastaxibu mid jecel buu ahaa nebigu an yuahira inuu dibdhigo min alcishaai salaada cisho xaggeeda allatii taasoo tadcuunaha aad ugu yeedhaan alcatama catamada aad ugu yeedhaan wa kaana waa qablaha cisho hortii la seexdo iyo walxadiia sheeko bacdaha cisho dabadii la sheekeeyo nabigu waa diiday wa kaana waaha yanfatilu mid ka soo jeesta min salaati alghadaa salaada subax xiina xilli yacrifu uu garanaya arajulu ninku jalisahu ka la fadhiya wayaqra'u waa ku akhriyayay biittiin lixdan aayadood ila almiati ilaa boqol laga gaadhayo maxalu shaahidku waxa uu yahay salaada casar waxaa la tukanaya nabigu tukanaya calayhi salaau wasalaam waqti qof intuu tago magaalada madiina dacalkeeda intuu tago waxa weeye uu gaadhayay iyadoo cadceeddu ay nooshahay waa lasii faahfaahin doonaa qaala waxa uri bukhaari xadaana cabdulaahi bnu maslama alqacnabi can maalik can isxaaq bni cabdilaahi bni abi alxata alansaari can anas bni maalik qaala waxa uhi kunaa waxaanu ahay nusalli kuwa tukada alcasra uma yruju waa baxay alinsaanu qofka insaankaahi ilaa bani camr bni cawf xaggooda ayuu u baxay waa qoladii quba deganay ee nabigu kusoo degay markuu soo hijrooday madiinana xagga koonfur ee maka xigta ayay ka deganaayeen fayajiduhum waa helay yusaluuna iyagoo tukanaya alcasra salaada casr xadiikaasina wuxuu inoo tilmaamo isla xadiikii meeshuu inay ahayd quba inay ahayd masaafadana xadiidka soo socdaa sheegi doono xadaanaa ibnu muqatil wa muxamed ibnu muqatil almarwasi qaala waxa uhi ahbaranaa cabdullah wa ibni lmubaarak qaala ahbaranaa abu bakr ibnu cumaan ibni sahl ibni xunayf qaala waxa uhi samictu aba umaama ibni sahl ibni xunayf oo ascad lagu magacaabo abuu umaamana waa kunyadiis yaquulu isagoo le sallayna waan la tukanay maca cumar bni cabdilcasiis ayaanu la tukanay madiine ayuu barosaab ka ahaa xilligaas aلuhra uhr baanu la tukanay uma kharajna waanu baxnay xataa dakhalnaa ilaanu uga soo galnay calى anas bni malik fawajadnaahu waxaanu helnay yusalii isagoo tukanaya alcasra salaadii casr annaguna duhur baanu la soo tukanay cumar bni cabdilcasiis oo ahaa barosaabkii magaalada madaxduna xilliga salaada waa dibdhigayay sida axaadiisu ay tilmaamayso faqultu waxaan adeerow anas bnu maalik bay ku ma maa haadihi alaa waa maxay salaadani allatii taasoo sallayta aad tukatay qaala waxau hi alcasru salaadan tukaday waa salaadii casr weeye wa haadihi tani salaatu rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam waa salaadii nabigu uu tukanayay allatii taasoo kunaa aanu ahayn nusalli macahu kuwo maciisa la tukada yacni nabigu calayhi salaau wasalaam xilligana idinku duhurka aad tukanaysaan ayaanu xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam salaada casr tukanayn waa in la dadajiyo w xiligeeda horena la tukado xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic qaala waxa uhi ahbarana shucayb ibni abi xamza can الzuhriy qaala waxa uhi xadaanii anas bnu malik qaala waxa uhi kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu ahaa yusalii mid tukada salaada casr buu walxala shamsu quraxduna ay tahay murtaficatun mid kor ah xayatun ay tahay mid nool oo kulul ama cad fayadhabu waa tagaya adaahibu kii tagayay ila alcawaali xaafadda cawaali la yidhaahdo waa halkii quba ay ku taalay fayaatiihim waa gaadhay walxala shamsu quraxduna murtaficatun ay kor tahay wa bacdu alcawaali magaalada madiine bartankeeda marka laga bilaabo masjidkii nabiga calayhi salaau wasalaam calaa arbacati amyaan waa afar mayl aw naxwihi ama wax ah. masjidka quba iyo masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam waxaa udhaxeeya waxa weeye ilaa lix kilomitr wax ku dhow an kilomitr iyo waxoogaabaa udhaxeeya waxayna ka tahay quba waxayna ku taallaa cawaali meesha la yidhaahdo oo cawaali waxay ahayd koonfur madiina xaafadaha ka xiga cawaali loo odhanayay haddana magacaasaa loo yaqaanaa oo xaafadihii markii ugu horraysaan magaalada dege degay bay ka mid meesha cawaali la yidhaahdo afar mayl baa lagu qiyaasay meesha ugu fog afartaa maylna haddii kilomitr loo bedelo waa toddoba kilomitr iyo waxoogaabay noqonaysa toddoba kilomitr ayaa la soconayay kadibna waxaa la gaadhaya iyadoo cadceedu ay nooshahay baa la gaadhaya waxaynu halkaa ka qiyaasaynaa casarkii in la tukaday xilli hore in la tukaday ayaynu ka qiyaasayna qaala waxa uri bukhaari xadaana cabdullahi bnu yuusuf attinisi qaala waxa uri ahbarana malik can ibni shihaab can anas ibni malik qaala waxa uhi kunna waxaanu ahay nusalli kuwa tukada alcasra salaada casr baanu tukanayn uma yadhabu waa tegaya adaahibu kii tegayay oo mina annaga naga mida ilaa quba meesha quba la yidhaahda ayuu aadayay fayaatiihim waa u tegayay wshamsu murtaficatun iyadoo cadceedu ay sarayso wallahu aclam sal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi